bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min atyab alminax fii cilmi lmusalax eh, waxaa inoo dembeeyey masaa-ishii kaga warramayeen labada sheekh eh, raximahum ullah <clears throat> masalada ku saabsan shardu shaykhayn waxa loo yaqaano kadalika xadiidka yani markaasi alxasan lidaatihi la yidhaahdo iyo alصaxiixu ligayrihi iyo alxasan ligayrihi axaadiidtaas ayay ka warramayeen qaala الshaykhani raximahum اllah qowl الtirmidi wagayruhu hada xadiiثu xasanu صaxiix hada maxaluhu wamabxauhu yani hadalka imaamu tirmidi iyo kayrkiis culimmada kale sida imaamu albukhaari iyo imaamu axmed iyo cali ibnu madini iyo yacquub ibnu abi shayba ay yidhaahdaan hada xadiiثu xasanu صaxiix yani hadalkaa tawjiihiisa ayaalan kaga warramayaan labada sheekh waqad tustashkalu alcibaaraة اlmadkuura waxaa laga yaabaa in lagu soo arooriyo ishkaal cibaaradan la sheegay yani ashkala shay oo marka la leeyahay bimacnaa dakhala fii ashkaalihi wey kuwii la midkaabuu dhex galoo laga soo saari waayo laga sooci waayey marka la fiihi ishkaal yani wuu caddaan waayey weeyaanoo arrinkiisii ayaa madow galay marka cibaaradani xasanun saxiix imaamu tirmidi iyo kheyrkii ay odhanayaan ishkaal iyo madow ayaa ku sugan ma cadda sababtay soo caddayn lianna alxasana xasanku qaasirun wuxuu ka gaaban yahay oo ka hooseeyaa can darajati saxiix xadiidka saxiixa martaba ahaan wuu ka hooseeyaa fa kayfa yajtamicu seebay u kulmi karaan ihbaatu lqusuuri qusuur in la sugo Eh, wanafyuhu iyo in la nafyiyo fii xadiiin waaxidin hal xadii yani marka laleeyahay hada xadiiun xasan marka la waxaa la sugayaa inuu joogo martabadii hooseysay ayaa la sugayaa marka la saxiixna waxaa la nafyinayaa martabadii hoose oo waxaa la sugayaa martabadii sare ilaa xasan iyo saxiix waa laba martabo eh, saxiixa sareeya xasankuna waa hooseeya marka alqusuurka eh, uu sheegayo waxaa weeyaan in la yidhaahdo waa xasan oo martabadii hoose la sheego marka la nafyinayana waa marka laleeyahay saxiix yani xasan maahan waa saxiix baa loo jeedaa tii hoosaa marka la nafyo tii sare ayaa la sugay marka fii aanin waaxid see macquul u tahay xadii in markaasi labadaa martabo la wada siiyo labadii martabo ma sinna waa laba martabo kala sareeya marka ishkaalku halkaasuu ka yimid hal xadii ayaa labadiiba lagu wada sugaya waxaa laleeyahay hada xadiiu xasanu saxiix waqad ajaaba alxaafidu can dalik waxaa ka jawaabay xaafidka waxaa loo jeedaa alxaafi ibn xajar can dalika ishkaalkaasuu ka jawaabay wuxuu kaga jawaabay biana alxadiia xadiidka aladii uطliqa calayhi alwasfaani lagu ilaaqay oo bimacnaa lagu sheegay labada sifo oo xasanka iyo saxiixa ah xusniga iyo sixada lagu sheegay oo maxay yihiin alxusn wasixa macan jamiican xaalay yihiin labadii sifaba laa yakhlu kama marna xadiikaasi ima an yakuuna hariiban inuu yahay xadii hariib ah khaali kama ahan ima an yakuuna hariiban inuu yahay xadii hariib ah hariibkaasoo tafarada bihi raawin waaxid hal raawi uu la tafaruday aw laa inuusan ahayn yani alxaafid ibnu xajar raximah ullah wuxuu leeyahay xadiikaasi yani alxasan asixatu walxusnu lagu wada sheegay arrinkiisu laba midun buu noqonayaa ima inuu hariib yahay oo hal sanad inuu leeyahay wa ima ama axadu abaqaat hal nin inuu soo wariyey inuu hariib yahay ama inuusan ahayn labadaasaa loo kala qaadaya bimacnaa hal sanad inuu leeyahay iyo sanad wax ka badan inuu leeyahay fa cala taqdiir alawal sida hore haddaan ka soo qaadno oo maxay tahay midda hore inuu hal sanad leeyahay haddaan saa ka soo qaadno markaasi aan sidaa ku xambaarno yakuunu sababu ljamci wuxuu noqonayaa jamcinta sababkeedu la jamciyey bayna alwasfayni labada sifo taradada dalika alimaam imaamkaasaa yani ka taraduday oo ka shakiyey fii man farada bihi ninka la keliyoobay hal kaana ninkaa la keliyoobay xadiidka daabidan ma nin daabid ah oo taamu dabdi a miyah oo markaa fa xadiiuhu saxiixun xadiidkiisu saxiix miyuu noqonayaa aw kaana mise wuxuu ahaaday ninkaa mutafaridka xadiidka la keliyoobay khafiifa dabdi mid dabdigiisu iyo xifdigiisu uu markaa hooseeyo oo khafiif uu yahay oo fa xadiiuhu xasan markaa xadiidkiisu uu xasan noqdo ayib wataqdiiru lcibaarati sa haddaan ka soo qaadno hadalka marku hadalku wuxuu noqonayaa macnihiisu iyo yani cibaaradu waxay noqonaysaa xasanun aw saxiixun saasay noqonaysaa xasanun aw saxiix wayakuunu wuxuuna ahaanayaa duuna maa qiila fiihi mid ka hooseeya kii lagu sheegay saxiixun saxiix lagu sheegay biljami yani jasmi loogu sheegay oo macnaha isagoon lagu darin xasan saxiixun la yidhi jawaabta koobaad ou ka bixiyey alimaamu alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala xadiikaas lagu kulmiyey xadiiun xasanun saxiix in badan baad arkaysaa iyadoo markaa culimmadu ay isticmaalayaan xasanun saxiix imaamu tirmidi baana ugu badan kitaabkiisa jaamic tirmidi la yidhaahdo ayuu aad u isticmaalay marka xaafid ibnu xajar raximah ullah wuxuu sheegay in laba loo kala qaadayo inuu xadiiku hal sanad leeyahay iyo inuu leeyahay yani hal sanad wax ka badan wuxuu ka hormaray marka midda koobaad oo ah xadiiku inuu hal sanad leeyahay xadiiku hal sanad hadduu leeyahay haddii aad aragto xadii hal sanad leh oo imaamu tirmidi uu leeyahay hada xadiiun xasanun saxiix uu leeyahay jawaabtu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo xadiidka ninka la tafaruday oo sanadka ku sugan ayaa laga shakisan yahay ma nin taamu dabdi ah miyaa oo xadiidkii saxiix uu noqdo mase waa nin khafiifu dabdi ah oo xadiidkiisa uu noqdo markaasi xasan uu noqdo marka ninka sanadka ku sugan baa laga shakisan yahay maxamed ibnu camar ibnu calqama maala aan soo marnay ma waxaa la isku hayaa ma taamu dabdiba mase waa khafiifu dabdi haddii la xukmo inuu yahay taamu dabdi xadiidkiisu muxuu noqonayaa saxiix haddii la xukminayo khafiifu dabdina muxuu noqonayaa xasan ayaa la xukumaya ayb marka ninka kitaabka xadiidka ku soo saaraya wuxuu odhanayaa hada xadiiun xasanu saxiix limaada qulta haakada ya tirmidi jawaabtu waxay noqonaysaa sida xaafidu ku jawaabay ninkan aan ka shakisanahay sanad ku jira ma khafiifu dabdiba mase waa taamu dabdi maadaama aan ka shakisanahay labadu waan ku sheegayaa waxaan odhanayaa saxiixun xasanun saxiix marka hadalku wuxuu noqonaya macnihiisu xasanun aw saxiix labadaa mid un weeyaan labadaa ma dhaafsisana xadiidkani ima an yakuuna saxiixan war haddaan qadarno inuu yahay raawigu yani markaa saxiix inaan qadarno hadduu raawigu yahay taamu dabdi wa ima inaan qadarno inuu yahay xasan waa haddii raawigaan ku qadarno inuu yahay khafiifu dabdi wahaakada taa marka waa jawaabta koobaad weeyaanu in labadii shay la kulmiyo fii xadiiin waaxid waxay noqonaysaa ninkaa sanadka ku sugan baa laga shakisan yahay martabada uu joogo si markaan waxba lagugu raacan israacio xasanun saxiix dheh xasanun saxiixun marka macna wuxuu noqonaya xasanun aw saxiix ayib xadiidka haddaba sidaa laga yidhi oo taradudka noocaasa uu ku jiro oo ninka ku jira laga shakisan yahay wuxuu ka hooseeyaa xadiidka la jasmiyey inuu yahay saxiix oo xasan aan lagu darin limaada midna raawiga laga shakisan yahay ma martabada saruu gaaray mase uu ka hooseeyabaa laga shakisan yahay midna waa la hubaa marka shay la huba iyo shay laga shakisan yahay ma sina soo waadix maaha maadaama aysan sinayn xadiidka la yidhi hada xadiiun saxiix aclaa manzilatan wa aclaa martabatan xadiidka la yidhi hada xadiiun xasanun saxiix hadduu qofku isweydiiyo yidhaahdo midkan labadiba laisku keenay sidee buu oga sarreeya mid hal sifo keliya lagu sheegay jawaabta waa waadix soo maa kan shaki baa ku jira labadan sifo lagu sheegay laba sifoo lahuba maahana shaki baa ku jira kan laakiin sifadaa lagu sheegay waa sifo lahuba weeye marka kaasaa ka xoog badan ayb wqad ajaaba alxaafid can dalik wuxuu ku jawaabay biana alxadiid aladii uطliqa calayhi alwasfaani xadiidka labada sifa lagu sheegay alxusnu wasixa macan jamiican xaal ay yihiin laa yakhluu ima an yakuuna ariiban yani kama marnaanayo ima inuu yahay mid hariib ah tafarada bihi uu la keliyoobay raawin waaxid wlaa inuusan ahayn bimacnaa qof lama keliyoobin awlaa markuu leeyahay ay lam yatafarad bihi raawin waaxid weeyaan facala taqdiir alawal haddaan ku soconno taqdiirka hore haddii aan ka soo qaadnaba sida hore inuu yahayoo hal raawi uu wariyey yakuunu sababu ljamci wuxuu noqonayaa sababta laisugu keenay bayna alwasfayn labada sifo ee taradada alika imaam taradada aw taradudu dalika alimaam waxay noqonaysaa imaamkaas ayaa ka shakisan imaamka la sheegay waa tirmidi oo waa ninka xadiidka soo warinaya oo kitaabkiisa ku sheegaya ayaa ka shakisan taradudu dalika alimaam fii man buu ka shakisan yahay infarada bihi xadiidka la keliyoobay ayuu shaki ka qabaa hal almutafaridu ninkan la keliyoobay xadiidka kaana daabian yani ma nin daabia ah oo taamudabdia ah miyah mar hadduu taamudabdi noqdo faxadiiuhu saxiixun oo markaa xadiidkii saxiix u noqdo am kaana mase wuxuu ahaaday ninka mutafaridka xadiidka la kalyoobay ee khafiifa dabdi dabdigiisu miduu khafiif yahay oo markaa fa xadiiuhu xasanun uu xasan noqdo xasannimo lagu xukumo wa lcibaara sidaa marka lagu macneeyo cibaarada xasanun saxiix taqdiirkeedu wuxuu noqonayaa asalkeedu wuxuu noqonayaa xasanun aw saxiix buu noqonaya macnaha aw waa qadaran marka awdi baa inta la xadfay baa xasanun saxiix la israaciyey wykunu duuna dalik wayakuunu wuxuu noqonaya xadiidka xasanun saxiix la yidhi duuna maa qiila mid ka sokeeya kii la yidhi fiihi xasanun saxiixun biljasmi midka sixadiisa la jasmiyey ayaa ka xoog badan wa cala taqdiir aani haddaan qadarno sida kale sida kale waxay noqonaysaa inuu leeyahay laba sanad wa huwa kownulxadiii asagaa kuu sheegay sheekhu wahuwa kownulxadiii waa xadiidku inuu yahay hayra fardin midaan lala keliyoobin mar haddii dhowr sanad uu leeyahay jamcintaa la jamciyey xasan iyo saxiix waxay noqonaysaa biictibaari isnaadayni in laba sanad loo eegay axaduhumaa saxiixun midkood uu yahay saxiix walaakharu xasanun midna uu yahay xasan uu yahay faalaqa tirmidiyu imaamu tirmidi wuu ilaaqay calayhi calaa hada alxadiid alwasfaani labadii sifuu ku ilaaqay muxuu ugu ilaaqay biictibaari isnaadayhi asagoo eegaya labadii ictibaar bmanaa bictibaari isnaadayhi labada sanad isagoo eegaya kii xasankii kii saxiixa wayakuunu wuxuu noqonayaa markii xasanun saxiix bi hada alictibaar markuu yahay aqwaa mid ka xoog badan mima qiila fiihi kii laga yidhi saxiixun faqad kaasaa marka xoog badan jawaabta labaad waxay noqonaysaa oo alxaafid ibnu xajar raximah llah uu ku jawaabay in la yidhaahdo xadiidku hadduu laba sanad leeyahay waa iska waadix in xasanun tahay waxay noqonaysaa in la leeyahay xasanun biisnaad wa saxiixun biisnaad sanadna waa saxiix sanadna waa xasan fajumica yani markaas fi alxadii markaasaa xadiidkii lagu jamciyey oo la yidhi xasanu saxiix bilikhtisaar intii la odhan lahaa hada alxadiiu lahu sanadaan axaduhumaa saxiixun walaakharu xasan intii la odhan lahaa baa waxaa la yidhi saxiixun xasanun saxiix khalaas marka macnada wuxuu noqonayaa eh, xasanun biictibaari sanad wasaxiixun biictibaari sanadin aakhar sidaa haddii marka lagu macneeyo wuxuu noqonayaa mid ka xoog badan kii sixo keliya loo sheegay kii sixo keliya loo sheegay kanaa ka xoog badan limaada muxuu kaga xoog batay lianna laba sanad buu leeh kaasna muxuu lahaa hal sanad idan xadiidka laba sanad leh aqwa miman lahu sanadun waaxid xadiidka laba sanad leh wuxuu ka xoog badan yahay midka fautliqa calayhi alwasfaani labada sifo ayaa markaa lagu ilaaqay ama faalaqa calayhi alwasfaan imaamu tirmidi xadiidka laba sifo ku sheegay muxuu ugu sheegayaa biictibaari isnaadihi isagoo eegaya labadii sanad isagoo markaa eegaya wayakuun wuxuu noqonayaa xadiidkaas labada sanad leh aqwa mid ka xoog badan mima qiila fiihi midka la yidhi saxiixun faqad yani midka saxa keliya lagu sheegay kaasaa ka xoog badan marka waadix weeyaan yani hadalka yani hadalka alxaafid bn xajar miaalu dalik kaa tusaaliis waxa weeye xadiid lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bistiwaak cinda kulli salaa rawaahu shaykhaan imaam albukhaari wa muslim baa soo saaray min ariiqin saxiix wa akhrajahu tirmidiyu aydan imaamu tirmidi baa soo saaray min ariiq maxamed ibnu camar almadkuur ibnu camar ibnu calqama wa huwa maxamed ibnu camar ibnu calqama mukhtalafun waxaa laisku khilaafsan yahay fii tasxiixi xadiiihi xadiidkiisa miyaa la tasxiixinayaa bimacnaa ma saxiix baa la odhanayaa wataxsiinihi mase waxaa laohanaya waa xadiiun xasan baa laohanaya faalaqa calayhi tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ku ilaaqay xadiikaasi alxusna wasiata xusnigii iyo sixadiiba macan jamiican xaalay yihiin oo xadiika markuu sheegay imaamu tirmidi wuxuu yidhi hada xadiiun xasanun saxiix hada xadiiun xasanun saxiix muxuu u leeyahay lanna sanadka waxaa ku jira maxamed ibnu camar ibnu calqama ku jira maxamed ibnu camar ibnu calqamana yani waxaa hal balaga almartabaة اlculya min الصxa min الضabdi am anahu biاlmartabati الdunya ma wuxuu joogaa martabadii sare oo markaas saxiix baa la odhanaya mase wuxuu joogaa martabadii hoose oo markaasi yani xusnigii ah sidaasuu markaa imaamu tirmidi ogu sheegay labada magacba oogu sheegay xasan iyo sixa labaduba ogu ilaaqay wa qaala axaafid ibnu daqiiq alciid alxaafid ibnu daqiiq alciid wuxuu yidhi laa munaafaata bayna alxusni waasixa wax iska hor imaada kuma sugna yani markaas in lagu sheegay xusni iyo sixo in lagu wada sheegay xadiikii iska hor imaan mayso ilaa xayu infarada wasfu lxusni yani ishkaalku wuxuu imaanaya ama iska hor imaadku wuxuu imaanayaa marka infarada wasfu lxusni wasfiga xusnigu uu tafarudo oo markaasi aan la gaarsiin sixadii ama ida balaqa alxadiiu xadiidku hadduu gaaro darajat sixa falxusnu xaasilun xusnigu waa markaa mid iska xaasila weeye laa maxaalata ay laa shaka shaki la'aan tabacan lisixati xaaliya mid raacaya sixadii lianna wujuuda daraja alculyaa in la helo darajadii sarraysa in la helo laa yunaafii kama hor imaanayo wujuuda dunyaa in la helo markaasi darajadii hoosaysay fayasixu waxaa asaxaysa an yuqaala in la yidhaahdo xasanu biictibaari asifa addunya xasan wuxuu ku yahay marka la eego sifada hoosaysa wa saxiixun biictibaari asifa alculyaa wuxuu noqonayaa saxiix marka la eego sifada sarraysa halkan wuxuu inoogu sheegaya labada sheekh waxay inoogu sheegayaan raximahumullah yacni jawaab kale oo lagaga jawaabay hadalkaas imaamu tirmidi iyo khayrkii ay isticmaalaan oo hal xadiis inay ku sheegaan xasanun saxiix jawaabtaasi waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wax ikhtilaafoo ka dhexeeya maba jiraba ishkaalka aad sheegaysaan kuma sugna meesha haddii xadiidku saxiix uu gaaro waxaa la odhan karaa hada xadiiun xasanun saxiix waa la odhan karaa limaada lianna xasan wuu soo maray wuu soo dhaafay maadaama uu soo dhaafay hadda wuxuu marayaa saxiix buu marayaa soo ma marka saxiix baa lagu sheegayaa maadaama hadda uu saxiix yahay xasanna wuu soo maray maalan qof labaatan sano jira toban sano jir sooma noqon karo soolama odhan karo ya maishkaal bay keenaysaa haddii la hada cumruhu cashara waishruun fii anin waaxid hal yumkin waad soo maaha yani casharo wuu soo maray casharadu waxay gudagelaysaa ishriinkan bay gudagelaysaa soo maaha mar hadduu ishriin gaaray casharana waayah mar hadduu saxiix gaaray xasanna waayah lanna xasanku waa darajo la soo maroo ka hoosaysa weeyaan marba hadduu saxiix gaaray xasanna soo mar weyani marka in lagu itlaaqo wax ishkaala ma leh waa nin labaatan jiroo la yidhi toban jirtaa miyuu diidi karaa waa maya labaatanba hadduu ogolaaday toban ma diidayo wahaa kada ayib marka waxay noqonaysaa eh, sida uu ku wado markaasi alxaafid ibn daqiiq alciid in la yidhaahdo eh, martabadii haddii labadii martaba lagu sheegay yani ishkaal kuma sugna waa marka uu gaaro laakiin sixo uu gaaro wey ishkaalku wuxuu imaanayaa oo xasan ah oo aan gaarin martabatu sixa in la yidhahdo hada xadiiu xasanu saxiix sawaadex maaha isagoon martabadii sare gaarin in labadii lagu sheego xaalka ishkaal baa ka imaanaya waayo martabo uusan gaarin baa la gaarsiiyey eh, xasanka lagu sheegay ama xusniga lagu sheegay garanay wuuba joogaaba laakiin mid uusan gaarin in lagu sheego marka ishkaal baa ka imaanaya laakiin isagoo xasankii soo maray oo saxiix maanta jooga haddii lagu sheego marka wax ishkaala ama wax munaafada kama imaanayo ishkaalku wuxuu imaanayaa uun asagoon gaarin sixadii in markaasi oo xasan ah in sixa lagu sheego xaalka noocaas ishkaal way yeelanaysaa taa markaasuu kama hadlin sheekh kamana jawaabin wuxuu ka jawaabay xadiidkii oo xasanna soo maray saxiixna maanta maraya in lagu sheego labadii ishkaal male ayib lanna haddii la helay martabadii sare haddii la helay tii hoosaysana inay ku sugan tahay wax ishkaala kuma sugna wa qaala xaafid ibn daqiiq alciid magaciisa waxaa la yihahda maxamed ibnu cali ibnu wahab ayaa la yidhaahdaa iyo abadii hijriga ayuu dhintay marka wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo aliqtiraax fii fan alisilaax ayuu leeyahay oo cilmi musalaxa ah uu markaa ka qoray wa qaala alxaafi daqiiq alciid laa munaafaata wax munaafada iska hor imaada kuma sugna bayna alxusni waasixa lianna ilaa xaydu infarada wasfu lxusni markuu infiraado oo gaar noqdo wasfiga xusniga mooyaane bimacnaa marka uusan xadiiku gaarsiisnayn martabadii sixada oo xasan uu ku joogo ayaa waxaa ishkaal ka imaanaya in labadiiba lagu wada sheego oo la yidhahdo maba gaarin maxaa loogu sheegayaa halkaas ishkaal waa ka imaan karaa laakiin ama idaa balaqa alxadiiu xadiidku hadduu gaaro darajata sixa falxusnu xaasilun xusnigu waa xaasilo waa ku sugan yahay laa maxaalata ay laa shaka shaki la'aan tabican lisixa xaaluu markaa raacayo sixadii xaaluu markaa raacayo lianna wujuuda daraja alculya in la helo darajadii sarraysa in la helo alculya laa yunaafi addaraja alculya waxaa loo jeedaa waa sixadii laa yunaafi ka hor imaan mayso wujuuda dunya in la helay tii hoosaysay fayasixu waxaa asaxaysa an yuqaala in la yidhaahdo xasanun biictibaari sifa dunya sifada hoosaysa marka loo eego biictibaari asifa dunya sifada hoosaysa marka loo eego wuxuu noqonayaa yani waa xasan wasaxiixun biictibaari sifa culyaa wuxuu noqonayaa saxiix marka loo eego eh, almartaba alculya marka loo eego ayib qowl tirmidi hada eh, xasanu hariib kaa marka waa masale hadalkeeda uu fara badan yahay aqwaal fara badanna culimmadu way ka leeyihiin aqwaasha ay qaarkood sheegeen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen xasanun biictibaari lafdi aw biictibaari lmatni saxiixun biictibaari isnaad yacni marka laga eego matnigu waa xasan oo macno wanaagsan buu ka hadlayaa axiix marka xagga la eegay sanadkana waa saxiix almuhim dhammaan jawaabahaasi ishkaal baa lagu soo wada arooriyey tuxfatulaxwadiga awalkiisa yani markaasi ayaad ku arkaysaa aqwaashaas lagu jawaabay oo lagaga jawaabay hadalka imaamu tirmidi mid kasta ishkaal baa lagu soo aroorinaya saa darteed wuxuu yidhi asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici raximah oo markaasi mucaasir ah wuu dhintay yani wuxuu odhanaya masaladani waa masalo yani dheer weeyaan faa'idada ku suganna waa wax iska kooban fa axsan maa yuqaalu fiiha allahu aclam sida ugu wanaagsan waa in la yidhaahdo yani tirmidi wuxuu oga jeedo xasanun saxiix garan mayno way asagu maba caddaynba hadduu caddayn lahaa lasuma khilaafeen lakiin khilaaf goormuu yimid wuu sheegay bas maadaama uusan caddaynin culimmadana isku khilaafeen wuxuu oga jeedo qowlka ogu fiican waa in la yihahdo allahu aclam ayb haddaba maxaa la samaynaya sanadkiima waxaa lagaga tegay allahu aclam maya lagaga tegi mayo sheekh wuxuu leeyahay facala albaaxii an yandura fi sanad alxadiid qofka baaxidka oo cilmiga musalaxa garanaya waa inuu sanadka eegaa sanadka waa inuu eegaa rijaasha waa inuu eegaa kadibna uu ku xukumaa sanadkaasi wuxuu u qalmo oo saxo ama dacfi ah shuruuddii soo qaado xadiidka markaasi saxiixa ah xadiidka xasanka soo qaado ku eeg xadiidkan uu sheekhu leeyahay xasanun saxiix ku eeg hadduu aqbalo shuruudi saxiixa ah, muxuu noqday markaasi saxiix adaana markaa sidaa ku xukumaya ama ku eeg shuruuddii xasanka hadduu aqbalo xasan ku xukun khalaas qowlkii marka tirmidi wax dhiba ku geysan mayo xasanun saxiix saasuu marka sheekhu odhanaya waana qowl markaasi waadixa weeye qowlu tirmidi xasanun hariib hada maxalu halkan waxay kaga hadlayaan labada sheekh hadalka imaamu tirmidi ohanaya xasanun hariib yani markaasi maqsadka iyo muraadku oga jeedo waqad ankara bacduhum qaar way diideen way ku diideen cala alimaam اtirmidi jamcahu kulminta uu kulminayo bayna alxusni wاlhariib id اlxasanu cindahu imaamu tirmidi agtiisa xasan waxaa la yidhaahdaa maa ruwiya min hayri wajhin xadiika min hayri wajhi ay min hayri sanad hal sanad wax ka badan lagu soo wariyey wاlhariibu hariibna waxa weeye maa tafarada bihi raawin waaxid waa xadiidka uu la keliyoobay hal raawi waqad ajaaba alxaafid ibnu xajar bima mulakhasu imaamu alxaafid ibnu xajar baa markaa ka jawaabay ishkaalkaasna wuxuuna ku jawaabay bima mulahasuhu shay khulaasadiisu ay tahay ina isilaaxa tirmidi imaamu tirmidi isilaaxiisa haada kana yansabu wuxuu ku dabaqmayaa oo yuxmalu lagu xambaarayaa cala kulli xadiiin xadii kasta xadiikaasoo wasafahu tirmidiyu imaamu tirmidi uu ku sifeeyey bilxusni faqad ayuu ku dhacaya wa maa wasafahu midka uu ku sifeeyey bilxusni waalqaraabati yani xasanu hariib uu yidhi macan ay jamiican falmuraadu bihi wuxuu oga jeeda alxasanu cala isilaaxi اljumhuur walaa munaafahata wax iska hor imaadana kaainun maysan aha mid ku sugan bayna alxasani waalhariib cala isilaaxihim marka lagu soo isilaaxooda hadalka xasanu hariib imaamu tirmidi culimmadu waa ku diideen xasanu hariib in la jamciyo limaada lianna xasan markuu tacriifinayey imaam tirmidi wuxuu yidhi waa xadiika hal wej wax ka badan lagu soo wariyey isagaasaa ku tariifiye xasan waa xadiika hal wej wax ka badan lagu soo wariyey hariibkiina maxaa lagu tacriifiyey waa xadiika hal sanad lagu soo wariyey idan kayfa yujmac fii xadiiin waaxid in la yidhahdo xasanu hariib xasanun marka uu leeyahay bimacnaa muxuu ujeedaa dhowr dariiq buu ku yimid hariib markuu leeyahayna muxuu ujeedaa maxaa lagu soo wariyey hal sanad marka wuxuu intuu labadii sifo israaciyey buu hal xadiid ku sheegay labadii sifana kuwa isqaadan kara maaha waa iyadoo la yidhi awiilun asiir awiilun fulaanun awiilun qasiir hebel waa dheer yahay waana gaaban yahay fii anin waaxid hal yumkin waa laba shoo cagsi isku ah ima an yakuuna awiilan wa an yakuuna qasiiran ayib haddaba alxaafid xajar raximah ullah uu ka jawaabay iska horimaadkaas hadalkaa iska hor imaanayo wuxuuna kaga jawaabay awalan imaam tirmidi xasanka uu tacriifiyey oo uu ku tacriifiyey waa midkii hal wej wax ka badan lagu soo wariyey tacriifka xasanka leh hariib kuma daro markuu sheegayo wuxuu ohanaya haadaa xadiiun xasan bas wax kale kuma daro daro markuu xasanka marka uu u jeedo uu leeyahay waa xadiidka lagu soo wariyey hal dariiq wax ka badan kaasi ariib kuma daro xasan buu ku joojiyaa bas kaasi waadaxay soo ma ayib marka xasanka imaamu tirmidi iyo waxaa kala duwan xasanka culimmada kale jumhuurta kale xasan waa inagii soo marnay maxaan ku soo marnay waa xadiidka uu ku sugan yahay sanadkiisa raawin khafiifu dabdi baa ku sugan tirmidi agtiisana xasan muxuu yahay waa xadiidka hal dariiq wax ka badan lagu soo wariyey idan farqi baa udhexeeya tacriifu alxasan bayna aljumhuur wa bayna man wa bayna atirmidi farqi baa udhexeeya ayib marka marka lagu tacriifiyo imaam tirmidi marka la maro tacriifkiisa uu xasan ku tacriifiyey oo ah waa wuxuu lagu soo wariyey hal dariiq wax ka badan marka uu sheegaya xasanka noocaasa hariib ma raaciyo wuxuu odhanaya hada xadiiun xasan faqad haddii aad aragto marka tirmidi odhanaya hada xadiiun xasan macnaheed muxuu yahay wuxuu u ay ruwiya hada alxadiiu akar min ariiq buu u jeedaa way soo maha haddii laakiin uu yidhaahdo hada xadiiun xasanun hariib markuu yidhaahdo xaalka noocaasa jumhuurtii buu la socdaa ayib cinda aljumhuur markii aan nimaano laa fara isma diid laa munaafaata bayna alxasani wa bayna alhariib isma diidayaan lanna asagoo hariib ah oo halin uu soo wariyey ayuu xasan noqon karaa oo cinda aljumhuur waxaa kulmi karaa bayna alxasani wa bayna esh alhariib way kulmi karaan oo hariib maxaa la yidhaahdaa waa xadiidka uu soo wariyey hal raawi raawigaasa marka wuxuu noqonaya khafiifu dabdi maalan idan fahuwa hariibun wa huwa xadiiun xasan ana raawigan wuxuu noqo khafiifu dabdi keligiisna wuu soo wariyey marka cinda aljumhuur laa munaafaata bayna alxasani wa bayna esh alhariib ishkaal kuma sugno agtooda waayo way kulmi karaan laba wasfi oo isdiidaya maaha ishkaalku lakin goormuu imaanaya waa markii xasanka lagu tacriifiyo tacriif uu ku tacriifiyey man tirmidi oo uu ku sheegay inuu yahay hariib maa ruwiya esh min hayri wejhin markaasaa la isweydiinaya o la odhanayaa seebuu u odhanayaa xadiid waaxida yani markaasi xasanu hariib asagoo xasanka ku tacriifiyey maa ruwiya min hayri wajhin hariibna la og yahay inuu yahay maa ruwiya biwajhin waaxid fakayfa yajtamicaani fii aanin waaxid aw fii xadiiin waaxid marka jawaabtu maxay noqotay jawaabtu waxay noqotay hasku qaldin tirmidi marka uu leeyahay maa ruwiya min hayri wajhin xasanka ku tacriifinayo hariib ma raaciyo xasan keliyuu kaga kaaftoomaa laakiin hadduu israaciyo xasanu hariibu israaciyo markaa jumhuurtii buu waafaqsan yahay ma diidana sowaadix maaha jumhuurtu waafaqsanya xasan maxay ku tacriifiyeen waa maa rawaahu cadlun khafiifu dabdi sowaadix maaha marka isagoo yani markaa khafiifu dabdi uu ku jiro ayuu markaa nin la tafarudi karaa idan cinda aljumhuur laa munaafaata baynahum waa fahamtay soo maa marka wax ishkaaloo ka imaanaya ma uu jiro sidaasuu marka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala yani ku jawaabaya aan ku soo celiya hadalkiisa waqad ankara bacduhum qaar waxay ku diideen cala alimaam atirmidi jamcahu inuu kulmiyey bayn alxasan walhariib xasan iyo hariib inuu jamciyey yani culimmada qaarkood waa ku diideen id ilxasanu cindahu ay cinda tirmidi xasan agtiisa waxa weeye tirmidi agtiisa maa ruwiya min hayri wajhin waa xadiidka lagu soo wariyey yani markaa hal weji wax ka badan wejna bmacnaa sanad baa loo jeeda asanad wاlwajhu wاariiq bimacnan waa isku macno weeye wlariibu ariibna ma tafarada bihi raawin waaxid waa midka uu la keliyoobay hal xadii yani hal raawi uu la keliyoobay weeye waqad ajaaba alxaafidu ibnu xajar xaafid ibnu xajar baa ka jawaabay arrinkaasi ishkaalkaasi bimaa shay buu ku jawaabay mulakhasuhu khulaasadiisu ay tahay ina isilaaxa tirmidi imaamu tirmidi isilaaxaas isilaaxiisa isilaax uu sheegay muxuu yahay waa yani marka uu leeyahay maa ruwiya min hayri wajhin tacriifka xasanka uu ku tacriifiyey in isilaaxa tirmidi lilxadii alxasan isilaaxa gaarka isaga u ah imaamu tirmidi oo uu ku tacriifiyey xasanka haada ee kan ah yansabu wuxuu ku dabaqmayaa oo ku shumayaa oo wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa kulli xadiiin xadii kasta xadiikaasoo wasafahu tirmidiyu tirmidi uu ku sifeeyey bilxusni faqad tacriifkiisan amaa ru'ya min hayri wajhin wuxuu gaar u yahay xadiidka alxasan keliya uu ku sheegay ayuu gaar ama maa wasafahu bilxusni walharaaba macan midku isugu daray xasan iyo haraabo uu isugu daro yidhi xasanu hariib uu yidhi falmuraadu bihi wuxuu uga jeedaa alxasanu cala isilaaxi اljumhuur xasankii jumhuurta ayuu u jeedaa jumhuur agtoodana xasan iyo hariib miyay isdiidayaan isma diideen waa kulmi karaan walaa munaafaata wax iska hor imaadana kaa'inun mid ku sugan maysan ahaan bayna alxasani wاlhariib cala isilaaxihim ay cala isilaaxi اljumhuur isma diidayaan waaafahanteen baan umalaynaya inay iska hor yimaadaan goormay imaanaysaa marka mataa yati tanaafi marka xasanka in lagu tacriifiyo kiisi hariibna de la yaqaano mar kastaba asagu waa kii uu hal qof soo wariyey sooma marka iska hor imaad baa imaanaya laakiin kiis haddii halkaan iska dhigno oo aan ku tacriifinno kii jumhuurta xasanka miyay isdiidayaan idan laa munaafata baynamaa idan saasuu ku jawaabay marka kaa iska saar tacriifka xasan uu ku tacriifiyey imaamu tirmidi maa ru'ya min hayri wajhin ka saar waxaad ku tacriifisaa kii kale oo jumhuurtu ay ku tacriifiyeen idan hada xadiiun xasanu hariib markaasi isma diidayo xasanun bikowni yani liana fi sanadi raawin wusifa bikhafiif dabdi maca anahu infarada bihi sawaadix maahan way ku wada sugan yihiin marka isma diidayaan wa qaala sheekh ibnu taymiya raximah اllahu tacaala axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam wuxuu yidhi aladiina acanuu cala tirmidi kuwa wax ka sheegay oo duray tirmidi oo yidhi seebuu u kulmiya xasan iyo hariib fii aanin waaxid lam yafhamuu muraadahu ma fahmin ujeeddadiisa maysan fahmin ayib eh, lam eh, yafhamuu muraadahu fii kaiiri mima qaal yani in badan oo ka mida wuxu uu yidhi faina ahlxadii ahlxadiiku qad yaquuluuna waxay odhanayaan hada alxadiiu hariib xadiikani waa hariib ay min hada alwajhi wejkan marka laga eego waqad yusarixuuna wejkan macnaa sanadkan qariib buu ku yahay waqad yusarixuuna bidalika arrinkaa way tasriixinayaan fayakuunu alxadiiu cindahum xadiidku wuxuu noqonaya agtooda saxiixan macruufan min ariiqin yani min sanadin aakhar ayuu macruuf ku yahay faida ruwiya min ariiqin ayib ah, saxiixan macruufan min ariiqin faida ruwiya min ariiqin aakhar haddii ariiq kale lagu wariyo kaana hariiban min dalika alwajhi wuxuu noqonayaa yani markaasi ariib mid ah marka wejkaa la eego wain kaana almatnu saxiixan macruufan matnigu haba ahaado mid markaa saxiixa oo macruuf ah fatirmidiyu idaa qaala tirmidi hadduu yidhahdo xasanun hariib qad yacni bidaalik wuxuu oga jeedaa arrinkaas annahu hariiba min dalika alwajhi yani wejigaasuu hariib ku yahay laakina almatna lahu shawaahid matnigu wuxuu leeyahay shawaahid iyo turuq saara biha uu markaasi noqday min jumlati alxasani xasanka yani markaa mid lagu darayo duuduubka xasanka lagu darayo ibnu taymiya raximah ullah si kalu ku jawaabay xasanun hariib qowlka imaamu tirmidi markaasi hadalka xasanu hariib sida laisugu keenayo wuxuu ku jawaabay waxaa suurtagala ah xadiiku isagoo macruufku ah ariiq maala xadiikan waxaa la yaqaanaa in laga wariyo maala cumar bn khaaab radi allahu canhu waa xadiikii maala inama alacmaalu biniyaat wuxuu macruuf ku cumar bn khaaab sawaadix maa waxaad aragtay isagoo caaisho laga warinayo marka maxay odhanayaan hada alxadiiu qariib min hada alwajhi wejka caaisha ku yid marka laga eega ama sanadkaasi muxuu noqonayaa ariib laakiin kii cumar marka la eega muxuu noqonaya waa wej la garanaya macruufa weeye sawaadix maaha marka waxay ka eegayaan in sanad la yaqaano inuu xadiiu ku yimaado oo xasan marka uu ku noqdo ayib sanad aan la aqoon inuu ku yimaado xadiikii oo markaa ariib ah oo la yidhaahdo sanadka marka la eego bictibaari hada sanad waa ariib m isagoo xadiiku xasan uu yahay baa marka sanadka la eego wuxuu noqonaya ariib marka sidaa la yidhahdana wax ishkaala kama imaanayo oo qaraabadu marka waa muqayada bishayin mucayan bay markaasi muqayad ku tahay mulaq maaha waqaala sheekh ibnu taymiya raximah allahu tacala wuxuu aladiina acanuu cala tirmidi kuwa tirmidi wax ka sheegay lam yafhamu muraadahu muraadkiisa maysan fahmin in badan bay dhacaysaa iyadoo markaa cid aan la fahmin muraadkoodii ujeeddada ay keliya hadalkaas in layska dhaleeceeyo wa kam min caa'ibin qowlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi ninka shaacirka wuxuu yidhi badanaa mid markaasi qowl dhaleecaynaya oo odhanaya hebel qowlkiisu waa baail wa aafatuhu ninkaa qowlka dhaleecayn wax ka sheegayana dhibaatadu waxay oga timid min alfahmi asaqiimi si qaldan buu fahmay asagaa si qaldan fahmay markaasa wuxuu u fahmayaa qowlkii saxda inuu qalad yahay wa kam min caa'ibin qowlan saxiixan wa aafatuhu min alfahm asaqiimi ayib lam yafhamuu muraadahu fii kaiiri mima qaala in badan oo ka mida wixii uu yidhi ma aysa fahmin muraadkiisa faina ahl xadiii qad yaquuluuna ahlxadiiku waxay ohanayaan hada alxadiiu xadiikani hariibun hariib wey ay min hada alwajhi ay min hada sanad sanadka marka la eego waa hariib waqad yusadixuuna bidalika arrinkaa way tasriixinayaan fayakuunu lxadiiu xadiiku marka wuxuu ahaanaya cindahum saxiixan macruuf min ariiq agtooda yani sanad ayuu markaasi macruuf buu ka yahay sanad buuna macruuf ku yahay faida ruwiya min ariiqin aakhar maala biariiqi cumar bin khaaab baa lagu yaqaanay faida ruwiya min ariiqin aakhar haddii ariiq kale uu ku yimaado maala caaishuu ku yimid oo laga wariyey kaana hariiban min dalika alwajhi wejigaas muxuu noqday markaasi hariib buu noqday wain kaana almatnu saxiixan macruufan xadiidka matnigiisu haba noqdo mid markaas saxiixa oo macruuf ah fatirmidiyu imaamu tirmidi idaa qaala markuu yidhaahdo xasanun hariib markuu yidhaahdo ad yani biali qad yaqsudu bidalika arrinka inuu oga jeedo ayaa markaa suurtagala eh, qad yacni bidalika arrinkaa wuxuu u jeedaa dheh annahu hariibun min dalika alwajhi sanadkaasuu hariib ku yahay laakina almatna lahu shawaahid matnigu shawaahid buu leeyahay yani uruq kaluu leeyahay saara biha markaas uu noqday min jumlati alxasani xasanka yani markaa mid lagu darayo ziyaadatu hiqati wa taqsiimu alkhabari ila maxfuudin washaad eh, yani in ziyaadatu iqa waxa la yidhaahdo iyo khabarka in loo qaybiyo maxfuud iyo shaad in loo qaybiyo ziyaadatu iqa yani nin iqaa ah waxa uu siyaadiyey shay uu ku siyaadiyey xadiidkii ama sanadku wax ku siyaadiyey arrinkeeda in laga hadlo iyo xadiidkii iyo khabarkii in loo qaybiyo maxfuud iyo shaad in loo qaybiyo ayb wuxuu u kulminayaa waxay labada sheekh u kulminayaan ziyaadatu iqa iyo maxfuudka iyo shaadka cilaaqa ka dhexaysa xiriir baa ka dhexeeya waa arki doonaa wabima yaxsunu alcinaayatu bih shayga ay wanaagsan tahay in lagu dadaalo oo min anwaaci culuumi alxadiid ka mid ah noocyada xadiidka yani noocyadiisa wamima yaxsunu alcinaayatu bih yani shayga ay wanaag waxaa ka mida ah waxyaalaha in lagu dadaalo markaas ay wanaagsan tahay oo min anwaci culuumi alxadiida ziyaadaatu hiqaat nimanka hiqaadka ah ahiqa haddii la yidhahdo waa alcaadilu adaabi baa hiqa la yidhaahdaa ragga iqaadka oo caadiliinta oo daabidiinta ah yani waxyaalaha ay kordhiyeen wziyaadatu kama taacu fi matni ziyadadu say u dhacayso matniga taacu fi sanad aydan sanadkana way dhacdaa bimacnaa sida sanadka wax loogu dari karo baa matnigan wax loogu dari karaa sida matniga loogu dari karo ayaa sanadkana loogu dari karaa wax dheeraad ah ayib wuxuu noqonayaa marka in sanadka wax lagu daro birafci mawquufin xadiid mawquuf ah oo saxaabiga ku joogay in nebi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam aw wasli munqaicin xadii munqaica oo sanadkiisu n markaa uu kala go'naa oo markaa la wasliyo oo inqiaaci laga saaro aw naxw dalik iyo kuwaas kuwa la midka ah waqad qasama ziyaadata asheikh ibnu salaax wuxuu qaybiyey ziyaadada dhacaysa xadiidka fi sanad aw fi lmatni wuxuu qaybiyey asheikh ibnu salaax ibnu salaax wuxuu qaybiyey ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wartadaahu nawowiyu imaamu nawowina raalli buu ka noqday wbnu xajar waayruhumaa iyo ayrkoodba wahiy waxa weye aqsaamtaas o maa zaadahu iqatu xadiidka uu soo wariyey maa zaadahu iqatu iqo yani siyaado uu kordhiyey maa zaadahu iqatu nin iqa waxa uu kordhiyey munaafiyan xaal marka waxa uu kordhiyey uu yahay mid ka hor imaanaya limaa rawaahu iqaatu ragga iqaadka waxay soo wariyeen aw lawsaq minhu ama qof asaga ka iqa badan fahada xukmuhu raddu kaasi xukunkiisu waa in la radiyo watusama waxaa lagu magacaabaa riwaayatu iqaati aw alawhaq ninka markaa iqaadka ragga faraha badan oo iqaadka riwaayaday soo wariyeen ama ninka iqada badan leh waxaa lagu magacaabayaa almaxfuud baa laohanaya wa riwaayatu iqati ninka iqada riwaayadiisna ashaad shaad baa laohanaya yani ziyaadatu iqaat waa nin iqa ah waxa uu yani ziyaadada wax lagu ziyaadiyey sanadku waxay noqonaysaa xadii nebi maxamed ku jooga alayhi ku joogay saxaabiga oo mawquuf ahaa ayaa markaasi waxaa loo rafcinayaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa ziyaadatun yani markaa fi sanad waxaa kaloo ka mid ah xadii yani munqatic ahaa oo sanadkiisu uusan xiriirin oo markaa la xiriiriyo la yidhaahdo waa mutasil min awalihi ilaa aakhirihi waa ziyaada fi sanad alxaafi ibnu salax raximah اllah saaxib muqadimat culum اlxadiid saddex buu u qaybiyey yani markaasi ziyaadadaas la ziyaadinayo sanadka wax lagu darayo ama matniga wax lagu darayo maxay tahay ninkan iqada ah ninkan iqada ah waxa uu ziyaadiyey wuxuu ka hor imaanayaa rag kaloo ka fara badan oo iqaad ah soo wariyeen ka hor cagsi bay isku yihiin maala ninka iqada kuu soo wariyey waxbuu sugaya raggan iqaadkay soo wariyeenna waxbuu nafyinayaa idan cagsi bay isku yihiin maxaa la samaynaya marka kani waa iqo waaxid kuwana waa iqaad idan mar haddii iqaadkii ay bateen waxaa la odhanayaa iqadii wixii uu soo wariyey waa marduud oo meesha waa laga saaraya waa laga tira batay ama waxay noqon kartaa kani waa iqo laakiin mid ka iqa badan buu khilaafay wuxuuna soo wariyey ninkan iqada wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey yani wax cagsi ku ah ninkan ka iqada badan wuxuu soo wariyey ayadana maxay noqonaysaa marduuda wixii uu kordhiyey waa la radinayaa taas marka waa qaybta koobaad waxaa lagu magacaabaya marka taa la radiyey oo ninkaa iqada ah oo iqaadka khilaafay ama ninkan iqadoo awhaqa khilaafay yani mid ka iqa badan tiisa waxaa la odhanayaa shaad baa la odhanayaa kuwa kalena maxaa la odhanayaa maxfuud baa la odhanaya wqad qasama ziyaadata ashaykh ibnu salax ilaa alaaati aqsaam buu u qeybiyey ziyaadada wartadahu nawowiy imaam nawowin raalli buu ka noqday ibnu xajar wahayruhuma wahiya waxa weye waaxid maa zaadahu iqatu nin iqa ah waxa uu kordhiyey munaafiyan xaalu yahay mid nafyina ka hor imaanaya oo diidaya lima rawahu iqaat kay soo wariyeen iqaatku awl awaq minhu mid ka iqa badan kuu soo wariyey ayuu marka ka hor imaanaya fahada xukmuhu raddu ziyaadadaasi waa la radinaya watusama waxaa lagu magacaabaa riwaayat iqaati aw alawaq ninka iada ragga iqaadko faraha badan leh iyo ninka iqada badan iqaadna hal iqa ayay khilaafeen awaqna yuu khilaafay waxaa khilaafay iqa khilaafay ilaa iqatun iyo awaq farqi baa udhexeeya iqatun waa iqo keliya awaqna yani waa nin ka iqa badan ayuu khilaafay marka awaqa xadiikiisu iqaadka iyo awaqa ayaa markasta wuxuu noqonayaa waxaa lagu magacaabaya xadiidkooda almaxfuud wa riwaayatu iqa ninka iqada oo keligiis ah oo marna iqaad khilaafay marna awaq khilaafayna waxaa la odhanaya waxa uu ziyaadiyey oo la gaar noqday ashaad shaad baa la odhanaya idan falkhabaru maxfuudu khabarka maxfuudkaa maa rawaahu iqaatu waa khabarka ay soo wariyeen rag iqaad ah aw ilawaq maxfuud waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisa wuxuu kala soo baxay hadalka horuu kala soo baxay idan falkhabaru maxfuudu khabarka maxfuudkaa maa rawaahu iqaatu waa khabarka rag iqaada ay soo wariyeen aw ilawaq nin iqa badan baa soo wariyey munaafiyan xaalu markaasi uu ka hor imaanayo lima rawaahu iqatu nin iqa midka uu soo wariyey miaalu alika arinkaa tusaalihiis waxa weeye fi sanad ma rawahu tirmidi min xadii abi saciidin اkhudri radi alahu canhu abi saciidin اkhudri magaciisu waa sacad ibnu malik ibn sinaan alkhudri min bani khudra wa ansaari marfuucan xaal markaa nebi maxamed loo koryeelaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo wariyey alardu kuluha masjidun ila almaqbaratu alxamaam dhulku dhammaantiis waa masjid yani waa makaanu sujuud waa meel lagu tukan karooo salaaddii iyo sujuuddii ku habboon weeye ayib hadda masjid looma jeedo masaajidkan caadiga ah oo dhisan looma jeedo waxaa loo jeedaa waa makaan sujuud macnaa saalixun lisalaati wasujuud wuxuu ku habboon yahay dhulkoo dhan yani markaasi in lagu sujuudo yani lagu tukado marka laga soo reebo maqbarada iyo xamaamka labadaa marka laga soo reebo dhulkoo dhan yani markaasi saalix wuxuu u yahay in lagu sujuudo lagu tukado xadiikaasi rawaahu xamaad ibnu salm ayaa soo wariyey mawsuulan ay muttasilan asagoo markaa sanadkiis u xiriiro wuxuu ka soo wariyey can camr ibnu yaya can abiihi oo yaya ah can abi saciid marfuucan xaal la kor yeelayo ayb warawaahu waxaa soo wariyey xadiidka saasoo kale sufyaan athawri sufyan ibnu saciid athawri ayaa soo wariyey mursalan xaaluu yahay mid markaasi taabicigu uu nebi maxamed u kor yeelayo calayhi salatu wasalaam wuxuu ka wariyey can camr can abiihi can inabiyi sal allah alay wasalam oo aabbihii markaasi oo yaxye ah waa taabici saxaabi maaha taabicigaasaa marka kor yeelaya waa naga soo marnay wa minhu saxaabiyun saqad yani markaasi waa mursal waa midka saxaabigu meesha uu ka maqan yahay taabiciga marka wuxuu u kor yeelayaa nabi maxamed sal allah aleh wasalam wthawriyu thawri awaqu min xamaad xamaad ibnu salm asaga ka iqa badan falida qaala daaruqutniyu yani markaasi cali bnu xasan adaar alqutni wuxuu yidhi abulxasan wuxuu yidhi fi kitaabkiisa cilalka almaxfuudu almursalu labada xadiid midka maxfuudka ah waa midka mursalka ah mar haddii uu noqday mursalkii maxfuud kii mutasilkaana muxuu noqday shaad buu noqonaya xadiikaas waxaa iskhilaafay iat iyo awaq baa iskhilaafay iqatun awaq waxaa wax siyaadiyey iqa wax siyaadiyey nin iqa ah waa kee waa xamaad ibnu salama waa iqa wuxuu sameeyey ziyaadatun fi sanad sanadkii buu siyaadiyey oo xadiidkiiuu nebi moxamed u kor yeelay calayhi salaatu wasalaam kaasi marka wuxuu noqonayaa yani saxaabigii buu yani sheegay oo markaasi abi saciidin alkhudri radi allahu canhu marfuuc buu ka dhigay xadiikii nin awaa ah ayaa khilaafay nin awaa ah wuxuu soo wariyay xadiikii oo mursal ah oo saxaabigii meeshii uu ka maqan yahay idan ninka iada ninka awaa ah oo iqada badan waa sufyaan athawri wuxuu soo wariya isagoo mursal ah ninka iqadana waa kee waa xamaad wuxuu soo wariya isagoo mutasil ah idan waxaa iskhilaafay iqa iyo awaq mid baa wax siyaadiyey waa ziyaadatu iqa oo fi sanad ah weeye iqadaa la sheegayana waxaa weeyaan waa xamaad weeye wuxuu khilaafay nin markaa awsaq ah waxaa la odhanaya haadihi ziyaadatu marduudatun waa la radinayaa limaada lanna ninka ziyaadiyey wuxuu khilaafay cid ka iqa badan buu khilaafay mar hadduu khilaafay cid ka iqa badan yani ziyaadadaas u sameeyey waa marduuda lidalika alxaafid addaar kitaabkiisa alcilal wuxuu ku sheegay yani midka maxfuudka ah lanna cagsi bay isku yihiin almaxfuud washaad maxfuud midka la rajaxo ayaa noqonaya midka laga xoog batana muxuu noqonaya shaad buu noqonaya idan maanta waxaa raajixa ah midka mursalkaabaa raajix ah isagaa maxfuud ah kii watay ziyaadadan muxuu noqonayaa shaad buu noqonaya aani ka labaad waxaa weeye ziyaada nooca labaad maa rawaahu iqatu midka uu iqo soo wariyey hayra munaafin xaaluu yahay markaasi mid aan ka hor imaanan liriwaayati iqaat aw awaq aw alawaq minhu ay min aiqaat fahada xukmuhu alqabuulu kaa xukunkiisa waa la aqbalaya liannahu fii xukmi khabarin mustaqilin wuxuu la mid yahay wuxuu qaadanayaa xukumkii khabar madax bannaan khabarkaa madax bannaanoo infarada bihi iqatu iqadu uu kala keliyoobay can sheykhihi sheekhiisa wamiaalu dalika fi lmatni kaasoo tusaalihiisoo matniga ku sugan waxaa weeye maa rawaahu muslimu wannasaa'iyu min ariiqi cali bni mushir can alacmash can abi saalix wa abi rasiin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyaada falyuriqhu fii xadiii waluuqi kalbi walam yadkurhaa saa'ir xufaad maysan sheegin lafdiga falyuriqhu yani marka xufaadii maysan sheegin intoodii kale ay baqiyat xufaad min asxaabi acmash oo ardaydii acmash ah fatakunu hadihi ziyaadatu ziyaadadu waxay noqonaysaa ka khabarin ay ka xadiiin oo kaley noqonaysaa xadiikaasoo tafarada bihi uu la keliyoobay cali bn mushir wa huwa iqatun asaguna waa nin iqa weeyaan nooca labaad oo markaa ziyaadadii anwaaceeda ka mida ninkani iada waxa uu siyaadiyey ninkan iqada waxa uu siyaadiyey ninka ka iqa badan munaafiye maaha ka hor imaan mayso ninkan iqada waxa uu siyaadiyey kama hor imaanayso awaqu wuxuu soo wariyey ka hor imaan mayso xaalka noocaasa xukunkeeda waxay noqonaysaa in la aqbalo tusaaluna waxa weyaan xadiikan xadiikii macruufka ahaa ida walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabca maraat ayb wuxuu siyaadiyey axadu ruwaad cali mushir ah oo acmash ka warinaya wuxuu siyaadiyey fal yuriqhu ha daadiyo yani weelka waxaa ku jira ha daadiyo ardayda kale oo wax ka warisay acmash lafdiga may soo warin isagaa la gaar noqday idan lafdiga fal yuriqhu xadiidka kama hor imaanayso ayagu waxay soo wariyeen lafdigoo fal yuriqhu aysan la socon bay soo wariyeen idan fal yuriqhu xadiidka ka hor imaan mayso xadiidka cagsi kuma ahan maadaama ay tahay macno madax bannaan waxaa la odhanaya waxaa laga soo qaadaya inuu yahay xadii madax bannaan oo soo wariyey oo cali ibnu muslim hadduu soo warin lahaa xadii madax bannaan hadduu ka warin lahaa sheekhiisa miyaa la diidi lahaa waa maya maadaama aan la diideen hadduu xadii gaara ka soo warin lahaa maantana hadduu ziyaado la yimid aysan soo warin raggii yani isku martabad ahaayeen ziyaadadaasna xadiidka aysan ka hor imaanaynin waa la aqbalayaa waana xukunkeedu alqabuul weeyaan ma rawaahu e, mid labaad waxa maa zaadahu iqatu hayra munaafin xaalay tahay mid aan ka hor imaanan liriwaayati aiqaati iqaatku waxay soo wariyeen aw alawaq minhu kii ka iqa badnaa oo minhu markaa yani markaasi alawaq minhu ay min aiqa iqada mid ka iqa badan muusan khilaafin yani wuxuu soo wariyey iska hor imaan mayaan fahada xukmuhu lqabuul kaa xukumkiisu waa in la aqbalo liannahu fii xukmi khabarin mustaqilin khabar ama xadiid madax bannaan xukumkii uu qaadan lahaa ayaa la siinayaa habarka mustaqilko infarada bihi iqatu ninkan iqada uu la keliyoobay can shaykhihi shaykhiis uu kala keliyoobay wa dalika fi lmatni arrinkaasoo yani matniga ku waxa wey maa rawaahu muslimun wanasaaiyu min ariiqi cali bni mushir can acmash sulaybaan ibnu mihraan baa la acmash can abi saalix wa raziin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyadat falyuriqhu fii xadiii waluuqi lkalbi ida walaqa alkalbu xadiidka macruufkaha weeye xadiikaas ayuu markaas ziyaadadaas ku daray walam yadkurhaa maysan sheegin ha oo markaa lafdiga fal yuriqhu maysan sheegin saa'ir alxufaad yani raggii xufaaddii yani marka aan ahayn cali bn mushir oo min asxaabi acmash ardaydii acmash ah fatakunu hadihi ziyaadatu waxay noqonaysaa ziyaadadani ka khabarin ay ka xadiiin xadii oo kale xadiiskaasu tafarada bihi uu la keliyoobay cali bnu mushir wahuwa iqatun asaguna nin iqa weeyaan ahaali qaybta saddexaad waxaa weeye maa zaadahu iqatu yani xadiidka uu siyaadiyey ama ziyaadada uu kordhiyey nin iqa ah maca nawci munaafaatin ayadoo marka ay ka dhaxayso yani iska hor imaad waxay ka hor imaanaysaa liriwaayati man huwa wlaa minhu cid asaga ka xoog badan yani waxay soo wariyeen ayaa markaas iska hor imaanayaan yani ninkan iqada wuxuu ziyaadiyey wuxuu ka hor imaanayaa cid ka awlaysan waxay soo wariyeen ila ana hadihi munaafaatkaas iska hor imaadkaasi tanxasiru waxay ku kooban tahay fii taqyiidi lmulaqi mulaq oo la qaydo aw takhsiis ilcaama caam la khasiso fa hada xukmuhu alqabuulu kaa xukunkiisu waa in la aqbalo cala araajixi sida raajixa ah nooca saddexaad waxa weeye uu sheegay alxaafid ibnu salax raximah ullah waxaa weeyaan in uu nin iqaa wax siyaadiyo siyaadadaasi yani munaafaad aan badnayn ayaa markaasi waxaa ka dhaxeeya iqaadku ama ninkii awthaqaha wuxuu soo wariyey iyo ninkan iqada waxa uu siyaadiyey waxoogaa munaafaada ka dhexaysa munaafaad weyn maaha laakiin wax ka mida ka dhexeeya iska hor imaad ayib laakiin munaafaadkaasi waxay ku kooban tahay in kuwii kale waxba itlaaqeen kanna wuu qayday qayd buu soo wariyey kuwii kale caan bay ka dhigeen asagu wuu khasisay takhsiis buu la yimid arrinka noocaasa waxaa weeyaan qowlka raajixa in markaasi la aqbalayo ziyaadada noocaasa miaalu dalika fi lmatni ziyaadadaasoo matn dhacday tusaaleed waxaa weeye maa rawaahu muslimu waayruhu min ariiq maxamed ibni siriin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyaadat uulaahuna bituraab fii xadii waluuq xadiika hadda aan soo marnay oo ah idaa walaqa alkalbu fii naai axadikum yani waxaa ka mid ah yani markaasi uulaahuna bituraab wa riwaayatu saa'ir iqaat ragga iqaadka yani markaasi inta soo hartay riwaayadoodu waxaa weeye can abi hurayra wa riwaayatu saa'ir iqaat iqaadka inta soo haray riwaayadooda can abi hurayra ay ka warinayaan radi allahu canhu khaaliyatun waxay ka maran tahay min ziyaada atatriib yani riwaayada sheegaysa carada turaabtaas waa ka maranta wa haadihi ziyaada ziyaadadani muqayadatun yani waa la qaydaya muqayidatun waxbay qaydaysaa liiطlaaqi riwaayati iqaati alaakhariin wa haadihi riwaayati iqaati alaakhariin iqaatka kale riwaayaday soo wariyeenoo mutlaq ahayd ayay qaydaysaa noocaana ugu dambeeya oo ibnu salaax uu sheegay tusaalaheedu waxaa weeyaan axad iqaat ayaa wax kordhinaya waxa uu kordhinayo ama waxa uu siyaadinayo xadiikii qaybta ay soo wariyeen kuwa kale ayay qaydaysaa ama cumuumkii ay soo wariyeen ayay khasisaysaa taasoo kale sida raajixa waa in la aqbalo tusaalaheedu marka waxaa weeyaan xadiikaasi idaa walaqa eh, alkalbu fii naai axadikum falyaqsilu sabca maraat waxaa soo aroortay uulaahunna bituraab toddoba goor baa la mayrayaa weelkii eygu afka u geliyey carabka u geliyey uulaahunna bituraab midda koobaad caraa lagu daraya ciid iyo caraa lagu daraya ayagu waxay soo wariyeen iyadoo markaa aysan la socin marka lafdigani ama ziyaadadani waxay qayday ilaaqoodii tay ayagu soo wariyeen maxay ahayd toddoba goor baa la maynaya bas ayib ziyaadada marka isagu kordhiy waxa weeyaan midda koobaad toddobadaa goor midda koobaad ayaa caro lagu darayaa marka turaabtaasi way ka maran tahay yani iqaadku midka ay soo wariyeen lama socoto idan waxa la oranaya waa ziyaadatu iqa waa nin iqa ah ziyaado iyo kordhin uu kordhiyey weeyaan maadaama ay tahay ziyaadatu iqa xadiikii marka loo eegana wax munaafaad oo yani markaas weyn kama dhexeeyo allaahuma wuxuu yahay nafyi ka dhexeeya muxuu yahay ilaaqii ayuunbay qayday bas hadihi almunaafa bayna maa rawaahu iqaat wamaa rawaahu iqatu waxaa ka dhexeey waa intaas idan maadaama ay tahay ilaaqu qaydin waxaa la odhanayaa markaasi Eh, waa la aqbalaya ulaahuna bituraabna yani markaas waxay noqonaysaa mid lagu camalfalo oo marka la mayrayo weelka uu carabka u geliyey yani eygu midda koobaad toddobadaasi waa in markaa cara lagu daraa la ilayn maya waa lagu camalfalaya miaalu dalika fi lmatni maa rawaahu muslimu wey waayruhu min ariiq maxamed bnu siriin can abi hurayra marka maxamed bnu siriin baa markaasi ziyaadadaas la gaar noqday ulahuna bituraab min ziyaadati ulahuna bituraab fi xadiii waluuq ay waluuq alkalbi fi lina wa riwaayat saa'ir iqaati can abi hurayra iqaatka kale riwaayaday soo wariyeenoo can abi hurayra ay ka wariyeen radi allahu canhu khaaliyatun waxay ka maran tahay min ziyaadati tatriibi ziyaadada sheegaysa turaabta in awalka markaasi laga dhigayo turaab laga dhigayo oo markaasi lagu darayo mayritaanka marka koobaad turaab in lagu darayo wa haadihi ziyaada ziyaadadana muqayidatun waxay qaydaysaa oo dabraysaa liiطlaaqi riwaayati iqaati alaakhariin iqaatka kale riwaayada ay ilaaqeen bay qaydaysaa lanna ayagu turaab kumaysan qaydin halkaa inoo joogo wallahu aclam insha allah berri waxay noqonaysaa in lasoo hormaro eh, toddobada iyo konton insha allah toddobada iyo eh, konton insha allah